wuxuu leeyahay xeelka asmaa badan as leeyahaa magac badan waa leeyahaa waxaas leeyahay xeelka alwaan macnaha midib yaalaas leeyahaa waxaas leeyaha sifa yaalaas leeyahay aqalaas leeyahay afqaraas leeyahay qaalibaas leeyahay luqada xaggeedii xeed waxaa la yidhaahaa asaylaanu ala yidhaahaa asaylaanu ala yidhaha daad ala yidhaha asaylaanu daadaa la yidhaha arab waxay tiraa haadat shajara geedii waa daad waa soo daadisay waa daadisay ay daadisay macnaa haddii oo xabkadeedii ay soo daadato markay xabka soo shubto waxay leeyahaan carabta oo xabka geedka ka imaado saala yani xaadat shajaratu geediya adaadatay adaaday xaaba alwaadina waa la yihaha haddii waadiga toga hadoo soo daato oo biyo badan soo biy kasoo qulqulaan markay biy kasoo qulqulaan saalwaadi baa laihaahaa intaa ah, luqadii sharci haddii waoolia ah laihaahaa sharciyo layahaa isqilaaxay isku jir waay damuji beledin dhabeecada dhiigeedi waaye maxaa waaye dhabeecada on of you dhabeecada you waxay keenaysaa waaye xeeda waxuu kasoo baxaa yani min asar raxima kusoo baxaa raximka yani corkoraadiisii meel koraadiis meel meesha ukoreeso ou kasoo baxaa waxau soo baxaa bacd buluuga markay gabarta abaaga bacdigeedi calaa sabiili asaxati riyooda jidkeeda kusoo baxaa jiraba ku imaade calaa sabiili asaxa riyooy jidkeed oo ku imaahaa xadiiska imaada siyuudahay dadka imeynin naasa si kale waaye sabab la-aan ad soo baxaa sabab oo wax sabab ah oo keenayso ma jiro wax ilaahay ku abuuri waayo oo oo la ogyahay ad soo baxaa hmm. qaad oo la ogyahay ad soo baxaa ma la leehaayo dhal keentay ma la leehaayo dhal keentay ma la leehaayo hmm. inka waay dhal keentay lama leeyaho sidiisi sabab la-aan dalma la-aan iyo waxaas baasi maaha sibadka kaasa yimaada bani aadamka jaahid waxaa sida kitaabtiis kitaab layiraa alxayawaan imaam jaahid as leeyahay jaahid muctasila weyn waaye laakin kitaab aad faa-id badan oo islaamka waxu faaidaysan le inti xayawaan ilaah uumi haas ka bixiyey meeha haas ku shubay kitaabtiis ajlaad mujalad yaal badan waaye taban wax ma gaaraan ma oy amaba ka badaya ma ahaan aad yani aas cilmi u geliyo xayawaan ku tacalluqsan iyo ashcaal arna maas geliyey intaas keenay kulli shayda sheegaba daliil oo shaahid oo shicir caraba ku keensaa cilmiguna yani ah, laga qaataa hmm. muctazaliyaas ahay war badanaas kuleehaa waxaas iri waladikii kitaabkiis iyo xayawaanas ku yiri waladikii bixiyidu dhiigaaya ama xayawaani xayawaanka xagiisa ka dhiiga arbacatu ashar waaye alaadamiyaatu gabdhaha bani aadamka ah gabdhaha aadamiyaadka ah way dhiibeen wاlarnabu bakeyla waa dhiiya wlarnabu bakeylana waa dhiiyaa wاdabacu weer dabaciina waa dhiibaa waraabaha ka dhaho weerka ah maxaa jiraya cabdi weer ah toqonka miya waraabaha toqonkaanasiyaay kan yani oo hadda oo carabta waa ama xunaankaas macdoniya xukunkiisa wer dabac ay dhahijin o awerka waay wer dabac hadi waay weerka wa eh. walaa la uskan weerka usa kamid yahay mama ah. waxay leeyihin yani kuwa carabta kulisaan jaahil waraa waa kadoqonka abaasiraha haye wiilka mas yahay waa wiilka waay wiilka saas waay inta dhigtu walkufaashu kaweligiina waa dhigaa damaadan waay fiismeera yiraahin kufaashu waxa waaya lohi kufaasha caadadiisu waxa waaya maalintii dhan ma kusoo baxaayo cawadi la soo baxaa saasa caadadiisa ah kaweliga waa gaa shaaxid keyrkiisii afar kalas darsaday waaas leedaha xayawaanka waxa dhigayo waxa waaye hashi geela hasheeg hashi geela waa dhigtaa eh, yani uga oo oo dhidiga en waa dhigaa daraaskoo layihahda waa dhigaa ah, magani wasaqadana waa dhigtaa dhadabashada soomaalida waxay tirahaa qoroto aa arki qorotas qoroto qoroto tan oo jex jex jex leeyays weliha qoroto

oo bani aadamka xugunaa kutacaluqa malaleehay laakin xugun kutacaluqa waa jira hadii la fiiriyo hadii nin sidaa farasti dhiibka naafti waa igu furan tahay xugun kutacaluqa gacmal farasti dhiibka naafti waa igu furan tahay tacliiq hadkusuubiyo taas waa kutacaluq karaa ama axkaam kale kutacaluqayso ma jiro inta waxa man xugun sharciga kutacaluqaayo gabdhaha aadamga gabdhaha aadamiyaadka ah xoogkooda waaye haddana waxaad leeyahay yani taman magacaa leeyahaa xeebki xeeb waa la yihaahaa tamas waa la yihaahaa tamas i tamas labadaba waa keene buqniga waa keene tamas qur-aankaa baluushiya kulli daliilsataa dexki waa la yihaahaa <clears throat> daxika alfaray daxika alfardu farjiga yani ah, qosli macnaa waa dhiiya labada ikbaar waa la yihaahaa icsaar waa la yihaahaa daraas waa la yihaahaa xuraas waa la yihaahaa fulaas waa la yihaahaa bada akriyo damas damas alkuhaya nifaas waa la yiraa maakalas liha oo la yiraa yani xeedka waa la yiraa xeed almaxiid qur-aankaaba u sheegay istiaadana waa la yiraa asmaadiisii waad soo sheegnay istilaax aqsaam aqsaamaad leeyahay aqsaam akaam na waa leeyaha aksaamtii iyo axkaamtiisii axkaam oo leeyaha alwaan oo leeyaha oosaasna waa leeyaha hadii aksaamtiisii waxa waaye aksaamta oo xeebta oo ka koobmaayo alawadaa inta eed eeb inta eeb iska koowan yahay aqsaam tasliha macnihii waxa waaye xeebka inti qeeb iska koowan yahay lama qeeb yani o ka koobmaa xeebka lama qoob yani waxa waaye lamada qeeb yani mid khilaaf ku jiro iyo mid khilaaf aan ku jirin inuu xeeb yahay khilaaf yahay inuu khilaaf oo khilaaf ku jirin sheegaayo mas xeed yahay oo khilaaf ku jirin xeed waayo oo yani koona waxa waaye yani khilaafaa ku jiraa inuu xeed yahay khilaaf ku jiraa laakin asaxa waxa waaye xeed inuu yahay waayo khilaafaa ku jiraa inuu xeed yahay laakin qoolka asaxa ah xeed lamada qayb waayo kan oo khilaafka ku jirina waa kaona imaa doonaa oo qaar kamaa lama qeyb hakadaad wixii asfar macnaa koo booran midabkiisa oo booran yahay oo amase asfar oo midabkiisi oo jaalo yahay dhangalow as yahay kaasi khilaafaa ku jiraa kaasi asna xeel waaye haddii xeelka as yahay aswad ama axmar ama ashkar ashkar waa haddaan si kale waaye kaasi khilaaf kuma jiro inaad xeeb yahay dhidiyaalkaas hadii xeelka asee madow ama ka gaduud ama ashkar kaasi khilaafa lahaanin <clears throat> yani marka la yiri axkaamaas leeyaha macnihi waxa waaye ashyaada oo xeelka daraadiisi lu xarimay axkaamtiisa waaya waxyaalaha xeelka sababtiisa ku xaaraam ahaayo oo naasta kaaga xaaraam ahaayo markii xeelka ay sujuud oo cibaadaadkii ah waay cibaadaadki waay xeebka sawrtiisii cibaadaadkeedii xaaraamay ku noqdaan salaadii soomkii bakaas iyo mididii maradiisii haddii kacabsiiso inaadhiinka yani oo wax yani uu ka dhismaayo intaa waay dalaaqni waa ku xaaraam aaba intaa dhan kuwaan oo dhan aa ku xaaraam lahaan marti lahiri midigaas leehaa oo la hiriyey ninkii u waaye akdar waaye asfar waaye shan waaye aswad waaye midabadiis waa midabadiis akdar waaye koo boora oo yani asfar waaye koo jaal oo dhingalow ah aswad waaye koo madow axmar waaye yani oo gaduudan ashfar waaye abusjac yani aswadin muxtadimin oo guwa sifa uriyaay abusjac mino aswad waaye koo madow muxtadimin oo guwa kuleel macnaa wadaa inkanas lihaa awsaaf asliha marki lahiri wasfiyaalo asliha sifayaalo asliha sifayaalkii waxa waaye astaknatu culays waaye culays aku jiraa sbiha iyo hadda saliid ya cls sl clsn culayskaas lihaa macnaha kaa waay madxinaas lihaa uh aku jiraa yani waxyaalka kale waa ka uraa uga talweynaas lihaa iyo tajarud waa kaa waanu imaaddoonaa intaas in sha allahu tacaala intaas kulli ra'ad fasalkeedii ayaan kuxusi doonaa oo kale maahasaas uu laga baxsan yahay ra'ad haduu imaadoonta ra'ad idaa ra'ad alaameed saabka waay maahaas oo walbiciy waxaas lihaa aqalaas lihaa asfaraas lihaa gaalidaas lihaa intaas kulli madniga aska aki doontaa oo kale intaas kulli madniga ka heleenaa imkaanaas lihaa مaعnaa kul insaan suradiisa nabaslia aqalkiisi waxawaay aqal sini sinul xeeda xeedka sanadiisi ka yaraan badan tiscu siniina sanayaal oo yani sagaal waaye sanayaal oo sagaal waaye tiscu siniina sanayaal oo sagaal waaye sanayaal oo sagaal waaye imaam nabowi leeyahay <coughs> inta axkaamta baabka u culus waaye oo uu adag waaye maca dalika maxaa yani ah, loo inta nin oo loo barahaa baab culus waaye nimankana kuma dhaho ee maxaa nimanki ay ubaahan yihin meeka shay u baahayaan mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. magacaas leeyahay inta markaas waxaa la yidhaaha adtashayne afsabaxa maaskima istaxaado waxaad ka imaadaa yani hoos jirihiisi raximka meesha hoose kor jirihii waxaa ka imaaha xeed aa ka imaaha hoos jirihii waxaa ka imaaha adna raxamaa la yidhaahay yani istaxaadaa ka timaa caadil waa la yidhaha xidid aad kasoo baxaa oo oo yani raximka hor jirihi hoos jirihiisi ah aad aad inta waa la yidhaha marka waxaa isku khilaafay gabarta yar dhiigay arkayso ay naarta lexdanka moodi aaysaa la yihaaye dhiigay arkaaya maxaa waaleed sida asaxa waxa waaye waxaa la yihahya kaasi istixaabo i dama fasaadaa la yihaahaa naarta haddii lexda moodo dhiiga kimaado dama fasaad waaye istixaabo waaye dhiig dhiig suwan waaye gabarta haddii salaal yar tahay dhiiga kimaada maxaa waaye xusnati xeebyana ladahaayo waxaa la yidhahaa dami fasaada la yidhahaa waaa la yidhahaa istiaabana waa la yidhahaa intaba waa la yidhahaa hmm. nifaas a ku hel isilaaxi maxaa waaye waxa waaye gam oo soo baxaayo waaye raximka markiis iwir naqdo naarta uukii qabti caloosheedii raximkeedii markaas iwir baxo oo iwir baxo cunugii kasoo baxo dhiiga bacdigii imaahaayo yaa layihahaa nifaas waxaa yani lasoo inta lasoo sheegay hata wii oo naagti uurka laheed markii uurkeeda ee baneeso ilaah kusoo baneeyo dhiigisa imaahayo ama ah, israxim layiraa waxaa layihahaa nifaas layiraa kaasaa nifaas layiraaha waxaa ku baxay waxaasay hooshii dhiigiisa ku baxay aasi oo foolaheysi diigkii fihimaad aa ku baxay iyo diiga cunuga la soo baxaayo markay dhalayso diiga la imaahayna taasna gooni waayo kuwaas lamadaasay markay foolata dhiigasa imaahayo xeed maahin marka yani cunuga dhasho cunugaas dhiiga soo raacayna xeed maahin maxaa yeelay inta kulli walaadada bacdigeeda wax aafaatay kamid tahay saasa ma aha maxaa yeelay cunugaas kasoo hormaray nuaas cunuga wii ka dambeeya waaye kulligoodii damufasaadle waaye ama xeedka oo la xariirsado xeedkeeda dhiigi la xariirsado xeed waii horeey xeedkii horeeyey dhiigi la xariirsado waxa waaye macnaa waxa waaye taasi yani xeedaa la yidhaahaa asalaas leeyahay aniri asalkiisii oo qur'aanka iyo xadiiska asala waa kana waxa waxaa asalkii waxa waaye wayasalunaka waxay kuweydiiyaan yani waxay kuweydiiyaan can lmaxiidi xeelka waxay kuweydiiyaan badi iyo xadiiskana maxaa waaye maxaa yeele waxay ahaa jireen hortii maanta hadday xeed ay qabto yani waxaa la yeeli jiray hunguri makarweyso yani dhashay qaadata ma la qaadahaayo afkeed ba lagu dhawaahaayo waxaasa ahaa jira Eh, marka nabiga adi kuweydiyaan ma kuweydiiyaan waaa laii maxidi maxaydkay kuweydiihayaan xeed ay kuweydiihayaan xeed ay kuweydiiyaan aloi xeedka shaniyiinsi ay kuweydiihayaan asalkaa aayta waay anilmaxiid ay kuweydiihayaan eh, waxay ahaa jireen waa ka tegi jireen xeed ay kuweydiihayaan hoy macnaha waaa jeedaa ceebtii maxaa yahay ay ku ay kuweydihayan eh, taasi waxawaa lidi waxaa bukhaari soo guuriyra bani israail markii xeed asku dhacay ko xeed asdhaco onaha xeedkii bani israail asdhacay marka qoolkii nabigaa la guuriyey alayhi salaatu wasalaam saasaa la guuriyey bani israail la guuriyey marka xadiidka waxa waaye nabiga markii la weydiiye qoolkiiska ina haada kana shay shay waaye xadiiski waaye shay katabahu llahu ilaahay asdhigay macnaha ilaahay asqadaray calaa banaati aadama aadam gabriiska korkooda asku waaye shay ilaahay aadamka gabrigiisii shay aliha isku waaye ilaa min aadam laga bilaabto laga soo bilaabo wixii gabri ahaa waa ku dheci jiri oolka leeyahayo bani bani israaiil asku bilaabi waa la buriyey nagagaa buriyey waa kaas inta waay معنaha ilahay waa ku امتiحاaنi شhay شhaygaa kaتبه الlah ilahay adqadr مanaa ilahay ad ku امتiحاaنi عalىa aadama aadam gadhiisa korkooda ilahay asku qadari asku امتiحاaنi asku jarwi waaye say ka doonaan xadيiث معنhiisan waay waxaa la yihi bilaa oo xeel ku dhaco waaa horeysa abna hawaa ay hawaa uhoreysay markii geedi xinbada ahayd ajibisi geesi dhiig aa kixni bacdi ilaah waxaa sidi tabaaraka watacaala wacizatii wajalaali aan ku dhaartiye laadmiyanaka kudhiijini ee kudhiijini kama admayta haadi shaya geegaan saad kudhiijisi adnaan kudhiijiyaa damiiri aa xusay kitaabtiisii oo sharax minhaaji ah oo najhulhaaj maliraa moysa malehan taas asku xusay banaati aadama aka aadam gabdihiisii alaa kuli hati bani israail oo bukaari laxusiy waxaa lagu xumbaara kasi bani israail macnaheedi inta iskufaafay oo yani mshuhroobay kaasaa lagu xumbaara istaxawaa al awal waati horo xadiidkii alaa kuli xadiidka yani xeeg magaciisa xasri malahan xuunka yani ilaahay bani aadamka gadihiisi aadam gadihiisa ilaahay isku qadaray غeyrkood in loo qadarin yani ma anfihaayo yani xayawaanaaskan kaleetana dhiig waa la saari walaahi waa ku jiraa darkood ay leeyihin didiga eed intii aan soo sheegna laakin ceedkoodii ceed oo xukunku tacalluqaaya maaha ilaa shay naadire maahane tisca siniina aqalu sinihi tisco siniina intaas alusilidii alasan sili qamariidii iyo aqalhu mashaaikhdaanyi sheekhayaa kulli mehaan gooni ay baxta jireen maxaa yeele waxawaaye waxaa ku jiraa mas'ala liraa tabiisa iyo tafsiida asulisa tafsiilkeedii cilmi kutacalluqo waaye oo talaka kutacalluqo waaye saa mashhuur o waaye yani halkii qamariya basiilwadaa bella insha allah berdamba kabeni hasifiican insha allah hasigeena oo ugalinaa aan ogaadi yahay adlid aan galno inaa siiyo fukatawa markaas subxaan allah tacaala canhu ardaahu aqalu sinihi xeebka daadiisii ka u yaraan badan tiscu siniina sagaal oo sagaale waaye sagaal oo sagaale waaye macnaa aqalkiisi maxaa la yihi aqalu xeebine oo zamanka xaggiisine yani ywma walayla waay waakaru badihim cashr hamsa cashara waay bilayaaliha cawayaalkooda lala qabo hamsa cashar iyo cawayaalkoodii lala qabo cawayaalkii lala qabo cawayaalkoo lala qabo waalo duuri duurika u yaraan badan oo bayna alxeedateeni lama xeed dhexdooda dhexgalaaya oo dhexdooda dhexgalaa hamsata cashara tama iyo shan bil walaa xadda xad ma lahaanin manaa koobid ma laha liakarihi sohodin ma laha manaa wax kooban ma ahaanin liakarihi badigii saas laxaya maxaa hayse shaarixa maxaasi aqalu sinihi daadihiiska u yaraan badan kala banigadaaci waaye marka la leehaayo hal xeed xeed waay la leeyahayo xeed xeed waay la leeyahayo waxa waaye sagaal inay goosato sagaal sano ina ku dhamaado sii ridaaca caanihiisi camal ahaa ridaaca naagta la nuuga gabarka oo la nuuga haddaa sagaal ay kaga tahay wiilkii nuuga umu ridaacu bumaqihayso ana iska soo sugmayn haata ay keentay ilaahay qudardiisii qofsii madeedaa ficneed yani xaraadee qorxeed sagaalka intaa la gaayin ay caana keentay caanahaasi waxba laga dhigaayo maxaa yeelay wax oo ribaac oo xuunkiis loo sugaayo ma jiro ama haddii oo magaciisii sagaalka haddii loonuuhu oo caana ay keento waa baaluqdiye markaasi an haadi maxay ku xaaraam ahaa maxay ku xaaraam ahaa marka inta ay gaarto caanahay waxay nuuda waaligeed unaqanaysaa caaniyata himid oo iyada kasoo dararay waxay nuuda kala baniga raaci nuuligaakas dhahay raaco kala waay caanaheed waxay nuuda waaligeed unaqanaysaa markaas sagaal markay jirto amaa ka hor maya marka lee xeeb maaha marka lee xeeb waayo laleeyahay inay sagaal gaarta waayo oo qamariya ah sagaal sano oo qamariya inay gaarta waayo sagaal sano oo qamariya macnaa hilaaliya bisha oon arkeyn arga ku xiran iiba tama iyo huna qasa lamadaasay ku timaadaye sano walba waxaa loo fiirihaa curuuf aa loo fiirihaa baarteed waxaa waaye curuuftaasay shanaadun aa waxa waaye sanadun shinkii saddex boqol lugtii konton deelkii <clears throat> afar iyo humus yoomkiisi iyo sududkiisi yani culamada waaweyn oo mawaaqiida yani asalka ah oona muctabar ah oo wadiifadood ay tahay culamada fuqahaada dhammaantoodii warkooda ay cuska haayaan sababta waaye wadiifadoodii waaye fuqaha waxay leeyihin sheegidiisi qamariya maxaa yeelay beec hadda fi badeeco hadii la ceebeeyo oo la yiraa badeecadiina garti ceebay leedahay la yiraa yaa qaadiga xugun lasleeha ceebtaas yaa loogeehaa qiyamsar yaa loogeehaa ika yaqaanin waxaana ceeb lagu tooseeyey artihi maxay ka tahay laleeyahay ceeb waay hadaayimahayn ceeb haddii ceeb ma saana laraa min wada wadiifadiisii waayo haddasan waxa waaye wadiifadii oo muwakatuunta oo kalekiyiinta wadiifadii saddex boqol iyo konton iyo afar sanadun aw dabdihaa cadadaani waxa waaye gabal oo l yani luu qaybihaayo saddex boqol iyo konton iyo afar waxaa labaa sagaal meel amase saddex boqol konton afar markii laleeyahay taqriiban haddii sagaalkii san lala tiriyo yoom yoom loo tiriyo waxaa ka nuqsaamaa a ka dhinsamaa muddata aqal alxeedi xeedka aqalkiisii ka u yaraan badan mudatan yani intaasi waxaa ka nuqsaamaa mudda oo waasc laqeyn aqallxeed iyo aqalduhri aqalxeed maxuu ahay lyom walaila aqalduhriga maxuu ahay kama ishan haddaba fiir aqalxeed lyom walaila waay aqalduhri maxaa kama ishan maxaa macni nuqsaami aka nuqsaami ma muddada nuqsaanta maxay naqatay kama ilax beri waa kaas waxay ka nuqsaantay sagaalkii sano taqriiban waaya laleeyahay laakin halkanu haddaan xisaabnay bishana dun boqol iyo konton saddex boqol iyo konton iyo afar waaye sagaalkii sana maxaasu haddaa kan uqsaamay kan iyo shan yani yom waliila ah, waxaa kan uqsaamay aqal duhri qadarkiisa waxwaasiqnaa taqriib waaye kaasi laa ba'sa wax baasba leh maxaa yeelay aqalkii maxaasa yom waliila aqal waxeed yom waliila waxaa loola jeedaa miqdaar yom walaila oo amase mutasilan ou ahaaday mutasilan fooka xariir ou ahaaday waqala durib bayna yani walaa cadda liakarihi ha u ahaaday mutasilan koo xariir ou ahaaday itisaal a la yihaaha xariir oo curfi ah oo la yaqaano dadkana yihiin xariirkaasi marki xeebka as aha marki xeebka as ahaayo soom waliila as ahaaday waxaa la rabaa in la helo itisaal curfi in la helo marka laleeyahay itisaal curfi waxawaaye waxaa lola jeedaa yom iyo leila la wadaa kalajeedada jeedada maaha misaalkii masalan ba dam ay aragtay bacdii ho cawadii dam aragtay mataa ama maalintii hal mar ay aragtay agalo marjeeday dantii alsi ilaa labaati afar saac ma engegin ma loo wado itisaalkii saa loo marjeeda labaati afar saac ay qoynaato dhiig u socdo looma wado looma wado looma wado macnaha waxa waaye ma cawadii awalkeedii koodeyda cawalgayaa shay ay arag shay ay waxay arag shayna waxay ka aragtay aakhira nahaar ka aragtay waa shay cawadii waxay ka aragtay cawadii awalkeedii cawadii kow waa shay waxay aragtay waxna waxay aragtay aakhira nahaaray aragtay haddii lisku kulbiyo labaatan iyo afar saac waay labaatan afar saac waay hmm. itisaal curfi waa la helay waxaa lagu helay fi khilaali oo labaatan afar saac dhexdoodii ah itisaal curfi la helay intaan oo awalka ay soo aragtay kowdii cawadii koweedii ay aragtay iyo aakhira nahaarna shay ay ka aragtay adrinku aro lamadii isku keeno labati afar gudahoodii yani waxay arkeen shay-an shay-an wax waxay arkaysay kaasi waxaa la layidhahaa itisaal curfi waaye saasu aragtay waxaa laleeyahay xeeb waaye ama waxay hal mar ay aragtay hal mar ay aragtay cawadii koodeydi kacda horo a waxay aragtay kacdeeda hore waxay aragtay hal mar hal mar ay aragtay maca dalika markii sacda horo ay aragtay bartadii cawdi ay aragtay misaalo oo shay kale mar danba la arkin wax danba lu arkin kaasi waxaa leeyahay damulfasaad